سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay waajibkii iyo qaybihii uu qaybsamayey afar qaybood ayuu qaybsamayay abuu sheekhuna yidhi markaa afar ictibaarood ama afar dhinac la yska taago markii horeysay waajib mutlaqa iyo waajib muqayada ayuu inoogu qaybiyey mar labaadna wuxuu inoogu qaybiyey waajib muxadad iyo waajib hayr ah kaas ayaanaynu ku jirnay oo kii muxadadka ahaa wuu inoo soo sheegay waa wixii shaaricu uu qadar go-an ka xadiday uu ka waajibiyey sidii sakada oo kale kii labaad ee markaa qeybtaasi ay lahayd baynu hallan ka gelaynaa wuxu uhi walwaajibu waajibu waa kayru lmuxadadi ee aan la xadaynini huwa aladii waaka lam yuxadid ishaaricu shaarica oo jideeyaahi aanu jaangoydin miqdaarahu qadarkiisa kalinfaaqi bixintiiba weeye fii sabiili illahi ilaahay jidgiisa lagu bixiyo fii kayri zakaa wixii aan zaka ahayn fahada laysa lahu xaddun maxduud xad xadidan uma sugnaanin wa inamaa yataxadadu waxaanu ku xadaysmaa bimiqdaari xaajati اlmuxtaaji kan baahan baahidiisa qadarkeeda ayuu ku xadidmaa iyo wa qudrati اlmunfiqi kan bixinaya awooddiisa faman tacayana calayhi qofka uu cayni ku noqdo waajib ku noqdo saddu xaajati faqiirin qof faqiira baahidiisa daboolideedii awdideeda lazima waxaa ku waajibaya xaddun lazima waxaa ku waajibaya waajibun hayru muxadad wa facaleyhi waxaa korgiisa an yunfiqa inuu nafaqeeyo calaa hada alfaqiiri kaa baahan bimiqdaari maa shay qadarkiina uu ku nafaqeeyo tandaficu bihi ay ku reebmayso ay ku daafacmayso xaajatu baahidiisu wa minhu aydan waxaa kaloo ka mid mida altacaawunu isu kaalmaynta cala albiri wanaagga la isugu kaalmayo fahuwa waajibun hayru muxadad waa waajib aan xadaysnayn wa inama aladiika yuxadiduhu ka xadaynayaana waa nawciyatu lbiri biriga noociyadiisa alladii kaasoo yalzamu lmukallafa kan mukallafka ay waajib ku tahay atacaawunu inuu tacaawun ka geysta calaa iijaadihi sidii loo ahaysiin lahaa waxa uu sheekhu leeyahay waajibka aan xadaysnayn waxa weeye ka aanu shaaricu miqdaarkiisa iyo qadarkiisa aanu xadidin oo masalan waajibkii muxadadka ahaa sidii zakadii iyo salaadii iyo xuduuddii iyo kafaaradii iyo waa waajib la xadeeyey oo sakada intaad bixinaysaa wixii aad karto ama wixii marka ay kula noqoto maahee waa wax go-an salaadii waa wax go-an xuduuddii waa wax go-an kafaaraadkii waa wax go-an oo salaada tiradeedii ragcadaheedii iyo salaaddu intay noqonaysayba waa laynoo sheegay kafaaradii hadday mid dhaareed tahay hadday mid ihaar waa laynoo sheegay taas saasay u xadidan tahay laakiin waajibka kayrumuxadadkaa shaaricu muu xadidin inuu waajib yahay uu ina saaran yahay ayuunbaa la tilmaamay laakiin intaasaa idin saaran oo laydinka rabaa lama odhanin waxaana alla uu dhaafay dee dadka aqoonta uleh diinta ama ahlulxalli waalcaqdi dadka waxna xidha waxna fura waxna xidha ee ummaddan ka mida inay markaa jaangooyaan masalan xumaanyaalaha iyo jaraa'imta iyo dembiyaalaha shaaricu diideen xadna loo samaynin gadaaxeedii oo kale maxaa yidhi cadaalad markaas in la xaqiijiyo ayuunbaa la doonayaa waanu isku khilaafayaa dadka iyo wakhtiga iyo meelaha iyo duruufda jirta ayuu isku khilaafayaa markaasuna wuxu uhi waa kan kainfaaq fii sabiili illah waa ilaahay jidkiisa oo wax lagu bixiyo wixii aan zake ahayn ayaa sakadu way xadidan tahay yacni inaynu fii sabiililahi wax ku bixinno ayaa layna falo laynagu waajibiyey laakiin laynooma xadiyo labadha intaa bixiya hadba wixii taagan iyo goobtii la joogo iyo xilligii marka aad ku jirto ayaa infaaqaas u noqonaya xad muxadada male hadda wuxuu ku xadidmayaa uu qofkan baahan xaajadiisu intay tahay iyo kan munfiqee wax bixinaya hadda awooddiisu intay tahay masalan qofka waxaa ku waajibay faqiir xaajadii oo masalan dee qof ay qaraabo yihiin ee waxhaysta dee qofkii faqiirka ahay ay qaraabada ahaayeen waajib bay ku noqonaysaa inuu wax siiyaa haddii kaleoon waa dee dadka muslimiinta ahlu ay fuulaysaa haddaba qofka ay faqiir baahidiisa inuu awdaa ay ku waajibtay waxaa ku waajibaya inaan muxadad ahayn oon la xadayno la jaangooynin bal waxaa korgaysaa inuu faqiirka dee nafaqeeyo oo hadba intay baahidiisaasi ay ku dafacmayso ay ku reebmayso inuu ku nafaqeeya waajibka waxaa ka mid a ah tacaawunka cala albiri watacaawanuu cala albiri waataqwa baa ilaahay yidhi waxa yacni isugu kaalmaystaan wixii wanaagaya ilaahay cabsidiisa waa waajib waana hayru muxadad maxaa se xadaynaya hadba noociyadda iyo nawca uu yahay birigan taagan ee qofka mukallafka ah lagu ilsaaminayo lagu waajibinayo inuu tacaawun ka geysto oo la iijaabiyo la ahaysiiyo hadba wuxuu yahay iyo qadarkuu leegyahay ayaa ayaa iya xadidaysaa wاlwaajibu غayru اlmuxadad huwa aladii waa kan lam yuxadid ishaaricu miqdaarahu qadarkiisa aanu xadidin kalinfaaqi bixinta fii sabiili اllahi weeye fii kayri zaka waxaan zaka ahayn fahada laysa xadun maxduud xad la xadeeyey male wainamaa yataxadadu wuxuu ku xadmaa ku xadaysaa bimiqdaari xaajati lmuxtaaji kan baahan baahidiisa qadarkeeda ayuu ku xadaysmaa iyo qudratlmunfiqi kan bixinaya yacnii intay awoodiisu markaa ay tahay faman tacayana calayhi qofkay ku waajibto sadu xaajati faqiirin faqiir baahidii awdidii lazima waxaa ku waajibaya waajibun kayr muxadad baa ku waajibaya oo facalayhi calayhi waxaa korkiisa adhay an yunfiqa cala hada alfaqiiri faqiirka inuu ku nafaqeeyo bimiqdaari maa shay qadarkii tantaficu bihi xaajatu dantiisu ay ku xadidmayso dantiisu markaa xaajadiisu ay ku reebmayso wa minhu aydan waxaa ka mida ah tacaawunu cala albiri fahuwa waajibun hayru muxadad weeye wainama aladii ka yuxadiduhu xadaynaya waa nawciyat lbiri hadba birigu noocuu yahay aladii kaasoo yalzamu lmukalafa mukalafka ay waajib ku tahay atacaawunu calaa iijaadihi inuu markaa tacaawun ka geyso iijaadintiisa iyo wa hada nawcu min alwaajib laa yahbutu daynan dayn ahaan uguma sugmo fi dima xagga dumadda qofka lianna sha'na ariga fii ma yahbutu fi dimma waxaa ku sugmaya an yakuuna muxadadan waa inuu noqdaa wa calaa haada kaa haddaan ku soconno laa tahbutu ma sugmaysa annafaqatu lizawja fii dimati zawji ugu sugmi maysa qabla alxukmi bihaa intaan la xukmin aw itaraadi calayha ama aan raallina iskala noqonin cinda bacdi lfuqahaai kalxanafiyatiba weeyaane liannaha qabla haatayni alxaalatayni labadaa xaaladood ka hor laa takuun muxadada ma noqonayso oo falaa tahbutu fi dimna dimada ku sugmi mayso wabittaali markaa intaa ka dambeeyana ama yani natiijo ahaan markaa laa tasixu ma ansaxayso almuطaalabatu bihi in la dolbo oo la raagsadaa can mudda saabiqa muddo ka horraysay lixukmi lqaadi aw itaraadi muddo ka horraysay in la dalbo oo la codsoo la raagsaa ma ansaxayso wa cinda albacd alaakhar min alfuqahaa barhka kale ee fuqahada agtoodana ka shaaficiyati waqaydima weeyaane tahbutu waa sugmaysaa nafaqatu zawjati daynan daynahaan fii dimati zawja ayay ku sugmaysaa min xiin imtinaacihi laga soo bilaabo marka uu iska diiday can nafaqati nafaqaynta lianna hadihi nafaqa cindahum waajibun muxadad weeye famiqdaariha famiqdaaruhaana muxadadun waxaa lagu xadidi bixaali zawji zawjkii xaaladiisa wa min hama halkaa inagoo ka duulaynaa falizawjati waxa u sugnaaday almuطaalaba biha inay dalabto can ilmudda saabiqa muddadii ka horraysay lixukmi alqaadi aw itaraadi ama ka noqoshada ay min xiini imtinaaci zawji laga soo bilaabay xilliguu iska diiday inuu zawjku can nafaqati wa bi kaasa akhada qaanuun ilaxwaal shakhsiya alciraaqi kaas ayuu qaatay ee raqamkii sideed iyo siddeetan sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii waxa uu sheekhu leeyahay waajibkii muxadadka ahaa waataynu soo tilmaanay inuu isagu dimada ku tacalluqo in mutaalabo iyo codsasho iyo ashtakayna lagu samayn karo iyadoon xugun garsoor ka dhicin iyadoon raalinaasho lakulu kala qadartayna aanay jirin waayo naf ahaantiisa ayuu u xadidnaa qofka mukallafka ina wuxuu kaga bari noqonayay uun inuu u gudo wejiga sharcigu waxaa diladimadiisa ugu sugnaaday laakiin wuxuu leeyahay waajibkani dayn ahaan dimada uguma sugnaado leannahu wixii dimada ku sugmaya waxaa laga maarmaana inuu muxadad yahay uu xadaysan yahay uu jaango-an yahay kaasaa dimada ku sugmoo dayn noqda waxaana runtii halkaa xigmadda ku jirta yacni sidaa loogu qaybiyey ee midna uu daynu noqonayaa noqonayaayo mutaalabo loogu samayn karaya midna aanu daynu noqonayn mutaalabo loogu samaynaynin yani waa xikmad waxaa ku jirta ina tusinaysa sida ay shareecadan islaamku wakhti kasta iyo xilli kastaba ay ugu habboon tahay ay ula socoto masalan waajibaadka qaarkood sharciga ayaa xadiday ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay awgeed yacni oo rimo jawhariya weeyaan xagga nolosha oo aan laga murmi karaynin layskula khilaafaynin yani aanay saxayn in lagu murmayo laysku khilaafaatoona oo kiyaankii ummadda taaban imika qoysaska oo kale ama yacni dee nolosha qoysnimada oo kale waa waxa aada iyo laxaad u weyn oo markaa kiyaankii ummaddii jiritaankeedii taabanaya waa halkay markaa ummaddu ka soo unkabaysay midda labaad waxaa la yidhaha waa mucaawada iyo wax weeye sidaa daraaddeed baa markaas loo qadaray masalan ama caqligan basharigaaba abaan qadari karaynin masalan salaadaha caqliga basharigaahi ma xadidi karayo zakadiiyo xuduuddii ma qadari karayo masalan waxyaalaha qaarkood na taxdiidkoodii dadka ayuu u dhaafay yacni culammada iyo dadka alulxalli waalcaqdiga ah si miqdaarkeedu markasta u noqdo duruufta iyo xaaladaha lagu jiro iyo isbedelka markaas imanaya si ay ula jaan qaado awgeed haddaba yacni wuxuu halkan inoogu sheegayaa shay markaa ma muxadad ba mise muxadad ma aha ay fuqahadu isku qabteen oo masalan waxaa ka mid ah nafaqatu zawja culamada qaar waxay yidhahdeen nafaqatu zawja dimada zawja kuma sugnaato intaan la xukumin ee aanna garsoora xukumin ama intay markaa iskala raalli noqdeen aanay kala qadaranin haddii garsoora xukumay intaasoo nafaqa maalin walba inay leedahay ama raalli lagu kala noqday oo maalin walba intaasaan ku siinayaa lagu heshiiyey ayada waxay leeyihiin dayn way noqonaysaa dimadana waa ku sugnaanaysa waana laysku dacweyn karaa xanafiyadaasaa qabtaa laakiin inta aan labadaa midnaba jirin muxadado ma noqonayso dimana ku sugnaan mayso mutaalabo iyo isku ashtakayna kama ansaxaysa muddada ka horeysa xukunka garsooraha ama raali noqoshada intooda kale waana jumhuurka sida ay qabaan shaaficiya iyo qeyrkoodba waxay leeyihin nafaqadan zawjadu dayn ahaan dumada zawjka waa ugu sugmaysaa laga soo bilaabo laga soo bilaabo xilliga uu diiday inuu nafaqeeyo oo nafaqadani waxa weeye waajib muxadada ayay noqonaysaa fuqahada jumhuurka agtooda oo waxaanay ku qadarantahay hadba ninkan xaaladiisa shaaficiyadoo kale waynooginayd nin hodana iyo nin meeldhexaada iyo mid faqiira mid walba waxaa loo qadarayaa maalintii inta ay leedahay ruuxa dumari ay raashinka adag ka leedahay intay iidaankii ka leedahay intay waxyaalay baahiyii kale ka leedahay intay markaa maryihii ka yeelanayso waxaasoo dhan baa loo xadidayaa oo nafaqadiina wayoobi bay noqonaysaa kiswada iyo ardaelkii waxay noqonaysaa markaa iyadoo fusuul bay ku salaysmaysaa oo afarta fasal ayaa ayaa lagu salaynayaa marka wax xadidan weeye mar hadday xadidan tahay masalan laga soo bilaabo maalinta caqdigu ruuxa dumara ku dhaco mar haddaan xaggeeda waxa nibnaani ka imanin ee ay diyaartay goor walba in lala wareego lala qalgalo laga soo bilaabo xilligaa dee waa lagu yeelanayaa ninkii nafaqadii iyadoo muxadadaa baa lagu yeelanayaa marka masala hadday mudda ka soo wareegto oo dabeetana isaga ka dhacdo xaq bay u leedahay inay tidhaahdo intaasoo sano na waanu mehersanay waxba ima siinin ama yacnii xubun xaakimo intaanu ka dhicin ama raad intaanay ka dhicin yacni inay codsato xaq bay leedahay oo ay ku dacwido waana loo xukminayaa waataynu yidhi yacnii nusqadan dambe haddaynu ka akhriyayno yacnii qawaaniinta ciraaq iyo masar iyo ayuu ku soo korreeyey tusaale ahaan iyadana wuxuuga soo qaataa sheekhu marka qaanuunka axwaal shakhsiya ee ciraaq baa isagana sidaa qaba buuhi maadadiisa sideed iyo sideean ee soo baxay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii waxaanay leedahay almaada araabica alfaqra araabica min almaada tuctabaru nafaqati zawja hayru naashiza yani fiqigu bay ka qaateen waxaa loo ictibaarinayaa nafaqada ruux hadduu bana naashizada ahayn aan guridiidda ahayn hadday ayadu naashiso tahay ninka hogaansankiisa ka baxdo waxba kuma nafaqadeedu waa dhacaysa laakiin taa aan markaa hogaansandiidka ahayn daynan ayaa loo ictiraarinaya fii dimati zawjiha dimada zawjka saaran min waqti imtinaaci zawji cala linfaaqi yacni laga soo bilaabo xilliga uu diiday ninku inuu nafaqeeyo wa hada nawcu min alwaajib laa yahbutu daynan dayn ahaan ugu sugmi maayo fi dima lianna sha'na arrinku waxa weeye fiima yahbutu fi dimma an yakuuna muxadadan inuu noqdo wa cala hada laa tahbutu nafaqatu lizawjati uguma sugnaato fii dimati zawji qabla alxukmi bihaa intaan la xukmin aw itaraadi calayha ama aan laiskala raali noqonin cinda bacdi lfuqahaai kalxanafiyati maxaa yeele liannahaa nafaqadaasi qabla haatayni alxaalatayni labadaa xaaladood ka hor laa takuunu muxadada ma noqonayso oo falaa tahbutu fi kuma sugmayso wabitaali ay bacdu intaa wixii ka dambeeyana bitaali wasa ama wanatiijatan lidalika yani ayadu natiijo ka tahay arrinkaas laa tasixu lmuطaalabatu bihaa in la dalbaa nafaqadii ma ansaxayso can mudda muddo nafaqadeed la dalbo saabiqa ka horaysa lixukmin qaadi qaadiga xukunkiisa aw taraadi ama intaan layskala raalli noqonin wa cinda albacd alaakhari min alfuqahaa'i ka shaaficiyati waqaydinba weyne tahbutu waa sugmaysaa nafaqatu zawja daynan daynahaanbay tidimati zawja ugu sugmaysaa min xiin imtinaaci laga soo bilaabo xilliguu diiday an nafaqati inuu nafaqeeyo lianna hadihi nafaqa cindahu waajibun muxadad weeye famiqdaaruhaa qadarkeeda muxadadun waxaa lagu xadidaya bixaali zawji zawji hadba xaaladiisa wamin uma halkaa inagoo markaa ka duulayna taafari zawja waxaa socday almuaalaba biha inay nafaqadii dalbatoy ku dacwido can ilmuddo saabiqa muddadii ka horaysay lixukmi lqaadi qaadi xukunkiisa aw itaraadi ama iskala raali noqoshada ay min xiin imtinaaci zawji can inafaqa wa bi hada kaasuu akhada qaanuun axwaal shakhsiya alciraaqi uu qaatay raqamkiisu sideed iyo sideed ee sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii alwaajibu biاnnadari ila tacayuni اlmaطluubi wa cadami tacayunihi wuxuu leeyahay halkana waa waajibkii marka loo eego inuu yacni mid mucayanahoo la yidhi waa kaas uu yahay iyo inaa midaan la cayimin uu yahay halkaana yacni wuu ka qaybsamayaa wa huwa bi hada alictibaari ictibaarka markaan eegno waajibun mucayanun iyo waajibun hayr mucayan ayuu qaybsamayaa falwaajibu lmucayanu maa talabahu shaaricu waa kuu shaaricu doonay bicaynihi laf ahaantiisa min gayri takhyiirin lilmukalafi kan mukalafka ayadoo loo doorgelinin bayna umuurin mukhtalifa arrimo iskhilaafsan dhexdood kasalaati waaba salaadii oo kale wasiyaami iyo soomkii waradi lmaqsuubi shaygii la dhacay celinidiisa in kaana qaayiman hadduu yahay mid taagan oo jira wa xukmu hada nooc noocan xukunkiisuna waxa weeye cadamu bara'ati dimma inaanay dimadu ka beri noqonini weeye ilaa bificlihi bicaynihi lafahantiisoo loo sameeyo mooyaane waalwaajibu hayru lmucayanna huwa maa talabahu shaaricu la bicaynihi wuxuu shaaricu doonay baa layidhaha ee laf ahaantiisii caynhaantiisa aanuu doonin walaakin dimna umuurin macluumatin arrimo la garanayo dhexdood uu doonay walilmukhalafiina waxaa u socday an yakhtaara waaxidan minhaa mid ka mida inuu doorto liadaa'i hada lwaajib waajibka gudashadiisa waxa uu leeyahay sheekho mar saddexaad wuxuu u qaybsamayaa waajibkii marka loo eego inuu waxaan la doonayee la waajibiyey shay mucayanahoo la cayinay oo waa kaa la yidhi iyo inuu yahay waxaan la cayinin laf ahaantiisa marka waxaan u noqonayaa buuhi waajib mucayana iyo waajib hayr mucayana waajib la cayimay oo layidhi shaygaasaa kugu waajiba iyo waajib hayr mucayan waajib hayr mucayan laba magacoo kaleba way yidhahdaan waajib mubhama way yidhaahdaan waajib mubhama waxaa kaloo yidhahdaan waajib mukhayarana way yidhaahdaan labadaa magacba isaguu leeyahy waajib mubhama ama waajib mukhayara waa mubhamo waxbaa lagu dhex qariyey ama waa mukhayaro waa waajib khiyaar aad u haysatood dhowr shay kala dooranayso haddaba khayr mucayim tidhaahdana waa lamid isaguna haddaba waajibka mucayanka ahi waa wuxuu shaaricu laf ahaantiisa kaaga doonay iyadoo aan qofka mukallafkaa ah loo doorgelinin arrimo iskhilaafsan ayuun baa la waxaasaa laga rabaa masalan salaadii ee shantii salaad duhur sidiisaa lagaaga rabaa casar sidiisaa lagaaga rabaa maqrib cishaai subax mid walba sidiisa ayaa lagaga rabaa waa waajib mucayana soomkii bisha ramadaan waa mucayan oo sidiisa ayaa lagaaga rabaa haddaad wax dhacdo shaygii maqsuurkaha inaad celisaa waa waajib mucayana yacni wax kalead celin kartaa iyo hee kalead samayn kartaa ma ahe shayga lafdiisii aad soo kaxaysatay waad celinaysaa hadduu qaa'im yahay macnaa haddii uu joogo haddii aanu joogin marka dee qiimihiisii baa loo guurayaa oo misliyo mutaqawim u qaybsamaysaa hadduu misli yahayna masalkiisa hadduu mutaqawimni qiimiisa la celinayaa haddaba markuu noocaa yahay xukunkiisu waxa weeye dee in la sameeyo inay waajibtay ficilkaa la fahantiisa in la sameeyo iyo inaanay dimadii qof gari aanay ku beri noqonin shayga lafdiisii uu sameeyo mooyaane waayo amarkiibaa wuxuu ku tacalluqay cayn waajiba mucayanoo la cayimay buu ku tacalluqaa amaa waajibka isagu hayru mucayanka aynu waajib mubhamana waa la yidhahda waajib hayru mukhayarana waa la yidhaahdaa aynu nidhi isagu waa wax shaarici doonay laakiin shay laf ahaantiisa kaagama uu doonin ee laakiin shaygan waajiba kugu ahay waa arrimo macluumaahoo la garanayu ku dhex jira waxaa lagu leeyahy arrimadaa mid ka mida un waajib waxa weeye arrimaha mid ka mida inaad samayso markaa mukallafkiina waxa u bannaan inuu markaa miduu ka doorto si uu waajibkaa u guto awgeed si waajibka u guto xukunkiisuna waa sidaa waa inuu mukhayarku mid arrimihii la doorgeliyey ka mida uu dee sameeyo dimadiisuna waxay ku beri noqonaysaa mid alyaaliyo midku ka sameeyo waxaanay yacnii u qaybiyaan masalan arrimaha loo doorgelinayo mararka qaarkood waa la jamcin karaa sida khisaalulkafaaraho inoo iman karo intaba wuu samayn karaa iyo noocyo markaan aan la jamcin karaynin labadaba waa labadaasay u qaybiyaan alwaajibu binnadari waa waajibka marka loo eego ilaa tacayuni maluubi shayga la dalbay caynowgiisa iyo yani mid qura ahaantiisa wa tacayuni iyo inaanu mucayan ahayn oonu mid markaa la cayimay aanu ahayn wa huwa bihada lictibaari waajibun mucayan iyo waajibun hayr mucayan buu noqonay ama waajib mubham ama mukhayara falwaajib mucayanu huwa maa alaba shaaricu bicaynihi waa wuxuu shaaricu laf ahaantiisa u doonay min hayri taxyiirin lilmukalafi ayadoon mukalafka loo doorgelin bayna umuurin mukhtalifa arrimo iskhilaafsan ka salaati iyo wasiyaami iyo waradi maqsuubiba weeye in kaana qaayiman hadduu yahay maqsuubkii wax in la dhacay celintiisa hadduu yahay mid qaa'ima wa xukmu hada nooc waa cadamu bara'ati dimma waa inaanay dimadii beri noqonaynin ilaa bificlihi bicaynihi laf ahaantiisaasoo loo sameeye mooyaane waalwaajibu hayru mucayanna waxa weeye huwa maa talabahu shaaricu waa wuxuu shaaricu dalbay laa bacaynihi lafaandiisa aanu u dalbin walaakin dimna umuurin macluuma arrimo la garanayo ayuu ku dhex jiraa walilmukallafina waxaa u sugnaaday qofka la hawlay ee qaangaarka caqliga leh an yakhtaara waaxidan minhaa mid ka mida ah inuu doorto liadaa'i hada lwaajibi waajibka gudashadiisa haddaba waqad yakuunu inuu noqdaa la arka hada alwaajibu waajibkani min waaxidin adal waajibu inuu noqdaan alka waaxidan min sayni mid laba ka ahaaday walilmukalafina waxaa u sugnaaday an yakhtaara inuu doorto axadan waa midkood kamaa fii qowlihi tacaala fii asra alxarb dadka lasoo qafaashay ee dagaalan usoo qafaashay hadalku yidhi oo kale weeye xataa idaa adkhantumuuhum markaad jilcisaan dilka aa ka badisaan fashudu lwahaaqa xarkaa ku adkeeya faimaa manan bacdu faimaa an tamunuu manan bacdu intaa kadib inaa markaa iska sii daysaan waimaa fidaan waimaa an tufduu fidaan iyo inaa furataan furasho xataa tadacal xarbu intay dagaalku ka dhigayo awsaaraha culaysyadeeda markaas intuu ka dhigayo iyo howlaheeda saa sameeya falilimaami waxaa sugnaaday an yamuna cala lusra inuu ku galladayso oo yufaadihim bihayrihim inuu ku furto wqad yakunu lwaajibu hayru mucayan inuu noqdaa la arkaa waaxida min alaaat umuur mid ka mida saddex arrimood wamiaaluhu halkaa waxaanu haystaa inay tahay wamiaaluhu waayo marka wax la sheego wax lamida la sheegay wamiluhu la yidhaahdaa wamiaaluhu waa kafaaratu lyamiin faina alwaajiba fiihaa waxaa ku waajibaya kafaarada cala alxaamisi kii daarta jabiye ee dambaabay waaxidun min alaaati ashyaa saddex shay ka ahaaday kow icaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintood ow kiswatuhum ama rabeelkooda ow citu raqaba ama qoor xoraynteed wa hada cinda alistidaacati walmaqdira waa karidda iyo awoodda agteeda ama cinda cadamihaa marka istaacada ayaa maqdiradaa la waayo falwaajibu mucayanun waajibku waa mucayano huwa siyaamu alaaata ayaam saddex maalmood soomideed weeye wa sumiya albacdu hada alwaajib bilwaajib almukhayar liana fii takhyiiran lilmukalaf mukalafka takhyiir ayaa ugu sugan waxau sheekhu leeyahay haddaba shaygan waajibkaa ee mubhamkaa ama mukhayarkaahi waxaa la arkaa waxaan la dhexgeliyey inuu yani laba midkood yahay oo qofka mukalafkaana waajibka saaraya labada midkood inuu doorto waa sida aayadda qur-aanka ilaahay uu ku leeyahay markaa nimankaa jilcisaan ee aad dilkooda badisaan ee aad soo qabqabataan horta xidhxidho adkeeya markaa yacni xidhxidhaan ee adkaysaan ee gacanta aad ku qabataan ama iska sii daaye mannigu waa in la iska sii daayo imaa in la furto oo xoolo lagu furto ama dad muslimiin ay qafaasheen lagu furto maxabiis a la isdhaafsado inta dagaalku markaas uu heensihiisa ka dhigayo ee uu ka joogsanayo marka imaamku ama inuu ku galladayso ama inuu cid kale ku furto weeyi marka qaarkoodna waxaa la arkaa inuu waajibkan hayru mucayanka ay saddex arrimood midkood noqdo ayaa la arkaa sia kafaarada dhaarta oo kale ilaahay baana yidhi laa yu'aakidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum ilaahay hadalteeda dhaarihiina dhacday idiin qaban mayo waa tanbiyaa qasad ku timi walaakin yuaakidukum bima caqabtum alaymaan dhaarta gurudeen baa laydiin qabanaya fakafaaratuhu icaamu casharati masaakina min awsadi ma tucimuuna ahliku kafaaradiisu waxa weeye markaa toban miskiin inaad quudisaan waxa ehelkiina quudisaan ee siisaan kuwooda meeldhaxaadka aw kiswatuhum ama markaa inaa ara tirtaan tobankaan miskiin aw taxriiru raqaba ama addoonna xoraysaan faman lam yajid halkaa inoogu jiro wallahu aclam wayarxam salam rabb alcaalamiin bima clamtanaa wcalimnaa waxaynu ku jirnay qaybihii uu waajibku u qaybsamayey waxau sheekhu inoo sheegay waajibku inuu mucayan iyo hayru mucayan u qaybsamo oo waajibka mucayanka inuu yahay waajibka shaaricu uu doonay shay laf ahaantii ee dhowr shay oo loo doorgeliyey aanay jirin waajiba kayr mucayanka ah oo yidhi mubham iyo mukhayar labadaba waa la yidhaahdaana waxa weeye waajibka shaaricu aanu cayn ahaantiisa iyo lafahantiisa u doorin laakiin arrimo dhowrahoo la garanayo ku dhex jirkii uu doonay mukallafkuna kuu doono uu ka dooranayo haddaba wuxuu uhi sheekhu waxaa la arkaa in waajibkaasi noqdo laba midkood oo ay mukallafka tahay inuu midkood doorto sida aayadda qur-aanka ee alla kaga hadlayo dadka la qafaashay ee dagaalka lagu soo qafaashay ee alla leeyahay marka aad dilkooda badisaan ee jilcisaan xarkaa ku adkeeya kuwaa la soo qafaashay ee maxaabiista kadibna inaad iska sii daysaan waxaa u door leedihiin inaad iskaga manaysaan oo iska sii daysaan iyo inaad furataan inta dagaalku dee uheensihiisa iyo culayskiisa ka dejinayo marka imaamku labada arrimood ayuu u door leeyahay mararka qaarkoodna waajibkeenna khayru mucayanka ahay saddex arrimood midkood buu noqdaa sida kafaarada kafaaratulyamiinka oo kale ee aayadda qur-aanka fii suurati almaa'ida ilaahay uu ku leeyahay waxa weeye toban miskiin oo inaad quudisaan oo ehelkiinna waxaa qawdisaan kii saddexaa ama aad radbeelkooda aad tobankaa siisaan ama addoonaa xoraysaan waa saddex arrimood haddii aa dhaarataan oo aad dhaartiina jabisaan oo waxaa ku dhaarateen inaad samaysaan aad samayn weydaan ama waxaa ka dhaartay inaydaan samayn inaad samaysaan kafaaradiisu ilahay wuxu uhi waa saddexdaa arrimood haddii saddexdaa arrimood qofku uu kari waayo oo toban miskiinna uu quudin kari waayo radbeelkoodana siin kari waayo addoonna xorayn kari waayona saddex maalmood ayuu soomayaa culamada qaarkood xaggaa waaji mukhayara ayay ku magacaabeen oo waxay ka eegeen yacni waajib almukhayar bay yidhaahdaan oo waa saynu sheegnay nidhi mubham iyo mukhayarba waa la yidhaahdaa haddaba wuxuu sheekhu yidhi wa huwa bi hada اlictibaari waajibun mucayan wawaajibun hayru mucayan buu noqonayaa falwaajibu mucayanu maa talabahu shaaricu bicayni wuxuu doonaa laydha min gayri takhyiirin lilmukhalafi iyadoon loo doorgelinin bayna umuurin mukhtalifa arrimo iskhilaafsan ka salaati iyo wasiyaami iyo raddi maqsuubi wixii la dhahay celintiisa weeye in kaan qaiman hadduu yahay mid taagan oo aan dhimanin waxukmu hada nowcna waxa weeye cadamu bara'ati dima inaanay dumadii qofku beri ku noqonaynin ila bificlihi bicaynihi inuu lafaantiisa sameeyo mooyaane waalwaajibu hayru waa shaaricuka uu doonay laa bicaynin laf ahaantiisa aanu u doonin walaakiin dimna umuurin macluuma arrimo la garanaya isagoo ku dhex jira la doonay oo walilmukallafina ay u sugnaatay an yakhtaara inuu doorto waaxida minhaa mid ka mida ah liadaa'i hada lwaajibi waajibka guudashadiisa waqad yakuunu hada lwaajibu inuu noqdo la arkaa waaxidan min itnayni mid laba ka ahaaday walilmukalafina waxaa u sugnaaday marka an yakhtaara axadumaa midkood inuu doorto kamaa fii qowlihi tacaala ilaahay fii asra alxarbi dagaalka maxaabiistiisa isagoo ka hadlaya siduu ilaahay u yidhi xataa idaa adkhantumuuhum marka aad jilcisaan ee dilga ku badisaan fashudu lwathaaqa ku adkeeya xarkaha maxaabiistii fa imaa mannan fa imaa an tamunnuu manan inaad marka dambe iska sii daysaan waimaa fidaan iyo inaa furataan oo waimaa an tufaaduuhum fidaan inaa furataan furasho xataa tadaca alxarbu ilaa dagaalkuu ka dejinaya wasaaraha culayskeeda iyo rarkiisa iyo ensihiisa uu ka dejinayo falilimaami waxaa u sugnaaday an yamuna cala alasraa inuu markaa dadkaa lasoo qafaashay iskaga galladaystuu sii daayo oo yufaadihim ama bikhayrihim inuu ku furtaa buu leeyahy waqad yakuunu lwaajibu hayru inuu noqdaa la arkaa waaxidan mid bialaaati umuurin saddex arrimood ka ahaaday wa mihaaluhuna waxa weeye kafaarat lyamiin faina alwaajiba fiihaa waxaa ku waajibaya waxa weeye cala alxaanifi kii dhaarta jabiyey ee wuxuu uhi waan samaynayaa samayn waay ama wuxuu idhi samayn maayo sameeyey waaxidun waa midoo min alaaati ashyaa saddex shay ka ahaaday icaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintood ow kiswatuhum ama radbeelkooda inuu siiyo ow catu raqaba ama addoon xoraynteed weeye wa haada cinda alistidaaca kaasi waa awoodda agteeda walmaqdira istidaaca awoodda iyo walmaqdirati karidda agteeda weeye marka uu karayo ayuu saddexdaa midun samaynaya ama cinda cadamiha falwaajibu mucayan weeye wahuwa siyaamu alaaata ayaamin weeye wasumiya wasama albacdu hada alwaajiba wuxuu ku magacaabay bilwaajib almukhayar lianna fiihi takhyiran lilmukalaf mukalafkii ayaa wax loo doorgelinayaa marayga qaarkood baa isagoo saddexa un labo noqonaya dee hadda imika kafaaratulyamiin laba un baynoo yaalla midi suurtagalba ma aha addoon xoraynteed hadda maba jirta addoon la xoreeya idan markaa qofku wuxuu door leeyahay uun inuu toban miskiin quudiyo iyo inuu toban miskiina reedbeelkooda siiyo haddii uu markaa labadaa keli waayo saddex maalmood inuu soomo ayaa markaa la gudboona waajibku u noqonaya sidaasaanay u kala horeeyaan alwaajibu biاnnadari ila almutaalabi bihi halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu alwaajibu waajibka binnadari marka loo eego ila almuطaalabi bihi ka laga dalbay ee laga codsaday marka laga eego xaggiisa qaybsanka uu qaybsamayo alwaajibu waajibu bihada اlictibaari ictibaarka waajibun cayniyun wa waajibun cala alkifaaya ayuu noqonayaa falwaajibu alcayniyu waajibka cayniga huwa maaka weyan tawajaha fiihi talabu laasimu dalabka iyo doonidda go-ani ay u jihaysatay ilaa kulli mukallafin qof kasta ay huwa maa dalaba shaaricu waa kau shaaricu dalbay xusuulahu helitaankiisa min kulli waaxidin mid kastoo min almukalafiina ka mida dadka mukalafiinta ah oo falaa yakfii fiihi kuma filla qiyaamu lbacd bari inay la yimaadaan duuna albacdi alaakhari barhka kale aanay la imanin walaa tabra-u berina noqon mayso dimatu lmukallafi kan mukalafkaa dimadiisu minhu waajibkaa ka beri noqon mayso ilaa biadaa'i isagoo guto oo la yimaado mooyaane lianna qasta shaarici shaarica qasadkiisi waxa weeye fii hada alwaajibi lianna qasta shaarici fii hada alwaajibi laa yatacaqaqu ma xaqiiqoobayo ilaa idaa facalahu markuu sameeye mooyaane kullu mukallafin qof kastoo mukallafi wa min hama halkaa haddii aan markaa ka eegnana ya'tamu waa dembaabayaa taariku waa ka tegey wayalxaquhu alciqaabu ciqaab ayaana soo hareeraya walaa yugnii canhu kana kaafin maayo qiyaamu hayrihi hayrkii iyo cidkoon isaga ahaynoo ku qumtay bihi isaga waxa uu sheekhu leeyahay waajibku marka loo eego ciddan laga dalbay ee la imanaysa wuxuu u qaybsamayaa waajib cayniya iyo waajib kifaa'iya waajibun cala alkifaaya iyo waajib cayniya ayuu u qaybsamaa waajibka caynigaahi waxa uu noqdaa wixii alabka alabka laasimka ila dalabka laasimka kii waajibkaa buu ahaa waajibka ayuu ahaa waa kuu u jihaystay dalabka iyo doonidda go-ani qof kasta oo mukalafa macnaha shaaricu uu ka doonay in laga helo qof kasta oo mukalaf oo qaangaadho caqli leh oo aanay ku filayn inay dadka qaarkood la yimaadaan oo qaar iskaga tagaan oo dimada qofka mukalafka aanay ku beri noqonayn inuu la yimaado mooyaane maxaa yeelay shaarica qasadkiisu waajibkan ma xaqiiqoobaya inuu qof waliba sameeyo mooyaane sidaa daraaddeed kii ka tagaana waa dambaabaya ciqaabina waa soo gaadhaysaa cid kale oo la timina mayso yacnii u geli mayso halkiisii markaa kaa waxaa la yidhaahdaa waajib cayniya baa la yidhaahdaa ama fardulcayn baa la yidhaahdaa qof kasta waa laga rabaa qof kasta lafaahadiisaa looga rabaa dimadiisuna nafaahnaantiisa markuu la yimaada unbay ka beri noqonaysaa cid kale markaa qabashadeedna u gudi mayso waa salaadii waa zakadii waa xajkii waa xumaantii dee qabriga ka dheeraashihiisii w noocaasa laynoo diiday oo dhan weeye qof walbana markaa laasim buu ku yahay dimadiisuna mashquul bay ku tahay ilaa uu guto haddii u markaa la yidhahdana ajir iyo abaalmarin bu helay hadduu ka tegana dembi dembiil ayuu noqonaya waana lagu ciqaabaya markaa laba dhinac baa waajibkaa cayniga laga eegayaa waa mid weeyaane xagga la in lala yimaado oo la helo waa laga eegayaa dhinac kalena waa laga eegayaa inuu qof waliba laf ahaantiisa ula yimaadana waa laga eegayaa alwaajibu binadari marka loo eego ila almuaalabi bihi ka lagka yani laga dalbayo alwaajibu bihada alictibaari waajibun cayniyun ayuu noqonaya waajib qof walba cayntiisa saaray waa waajibun cala lkifaaya iyo waajib yani kifaaye oo iska kaafin ku dhisan dadka qaarkood inta kale ay kaga filaanayaan falwaajibu اlcayniyu waajibka caynigaahi wamaa ka tawajaha fiihi uu u jihaystay baa la dhaha aalabu laasimu dalabka go-ani ilaa kulli mukallafin qof kasta ay huwa maa dalaba shaaricuku shaaricu doonay baa la yidhaha xusuulahu helitaankiisa min kulli waaxidin qof kasta laga helo min almukallafiina dada qaangaarhka caqligala ah oo falaa yakfihi fiihi kuma fila qiyaamulbacd inay qaar la yimaadaan duuna albacd alaakhari qaarka kale ka tagaan walaa tabra-u ma bari noqonaysa dimatu lmukallafi qofkii qaangaadhka ee caqliga lahaa dumadiisina minhu waajibka cayniga ka bari noqon maysa ilaa biadaa'ihi inuu la yimaado mooyaane lianna qasta shaarici fii hada alwaajibi laa yataxaqaqu ma xaqiiqoobayo ilaa idaa facalahu marka uu sameeyo mooyaane kullu mukallafin qof kastoo qaangaadhaho caqli leh wa min hama halka haddii aan ka eegnana ya'hamu waa dembaabayaa taarikuhu ka ka tagaa wayalxaquhu alciqaabu ciqaabina waa soo gaadhaya walaa yugni canhu kana kaafin maayo qiyaamu hayrihi bihi cid kale oo markaa la timi falmanduuru waxaa la eegayaa ilayhi fii hada alwaajib falmanduuru ilayhi ka la eegayaa fii hada fii hada alwaajibi waajibkan alficlu nafsuhu iyo walfaacilu nafsuhu labadaba weeye wa mihaaluna alsalaa wasiyaam waalwafaau bilcuquudi oofinteedii weeye waicطaau kulli dii xaqin xaqahu iyo mid kastoo xaqle xaqiisa in la siiyo waxa uu sheekhu leeyahay waajibkan cayniga ah waxaa la eegayaa waxa weeye ficilka labdiisa waa la eegayaa oo waa in la helaa faacilkan iyo ka samaynayna waa la eegayaa waa inu mid waliba la yimaadaa waa salaadii salaadii in la helaa waa laga maarmaan qof walibana inuu sameeyo waa laga maarmaan oo qaangaaro caqlile soomkii ayaa lamid soomkii waa in la helaa qof waloo qaangaaro caqlilena waa inuu sameeyo soomaa oofintii caqdiga iyo cuquudda iyo heshiisyada dee qofka soo galay oo qaangaaro caqligiinu waa inuu oofiyaa qof walba xaqiisa markaas in la siiyo falmanduuru ilayka la eegayaa fii hada alwaajibi waajibkan alficlu nafsu waa ficilka lafdiisa waalfaacilu nafsu iyo faacilka lafdiisa wa mihaaluhuna waxa weeye asalaatu waa salaadii iyo wasiyaamu soomkii iyo walwaafaau bilcuquudi oofintii heshiisyada iyo gunudyada la oofinayay iyo waictaau kulli dii xaqin xaqahu mid kastoo xaq laba xaqiisa in la siiyo waalwaajibu cala alkifaaya aw ilkifaa'i waajiba kifaayigi huwa maa alaba maa talaba shaaricu shaaricu wuxuu doonay baa xusuulahu helitaankiisa min jamaacati lmukalafiina dadka mukalafiinta jamaacadooda iyo kooxdooda in laga helo laa min kulli fardin minhu mid kasta in laga helo ma aha lianna maqsuuda shaarici shaarica ujeeddadiisu waxa weeye xusuulahu lianna maqsuuda shaaric xusuuluhu inuu ka inuu xasilo fi ljamaacati ay iijaadu lficli ficilka in la helo laa ibtilaa'u lmukalafi mukalafka in la ibtilaeyo oo la imtixaano ma aha faidaa facalahu lbacdu markay barhsameeyaan saqada alfardu cani lbaaqiina intii kale wuu ka dhacayaa lianna ficla lbacdi yaquumu wuxuu istaagayaa maqaama ficli bacdi alaakhari ficilka yacnii barhka kale samayntooda halkeedoo kale ayuu istaagayaa fa kaana taariku wuxuu noqonayaa ka tegay bihada alictibaari markaa la yidha faacilan mid sameeyey ayuu noqonayaa waidaa lam yaqum bihi axadun markaanu ku qubin midna aahima waa dembaabayaan lqaadiriina kuwii karaya oo dhammi faalabuu fi hada alwaajibi munsabun wuxuu ku shubmaya calaa iijaadi lficli ficilkaasun in la ahaysiiyo laa calaa faacilin mucayan faacil mucayana ku shubmi maayo oo kuma fooraro ama fi lwaajibi alcayniyi falmaqsuud bihi waa taxsiilu lficl ficilka in la xasiliyo walaakin min kulli mukalafin mukalafkeesa xaggii waa inuu ka xasilaa waxau leeyahay sheekhu waajiba kifaayigaah ama calalkifaayaha ay waa kii uun shaaricu uu doonay in la helo jamaacada iyo dadka mukalafiintae qaangaar kale caqliga lihi in laga helo unbaa la rabaa qof kasta gaar ahaantiisa loogama rabo laakiin dadka mukalafiinta qaangaarka caqligale unbaa la rabaa inay cid ka midii samayso haddii ay barhsameeyeen markaa faralkii intii kale waa ka dhacaya maxaa yeelay barkaa sameeyey ayaa wuxuu taagmayaa barhkii aan samaynin halkoodii buu taagmayaa sidii waxay sameeyeen kuwa aan samayna waayo dhammaantood baa laga wada doonaya hadday bar sameeyaan waxay ka dhigan tahay barkii kalena inay sameeyeen markaa qofka ka tegey ee aan isagu samaynin waxaa laga soo qaadayaa faacil iyo sameeya maxaa looga soo qaadayaa dee ilan waxaa la doonaya shayganuu nin la helo samaynta ay dadkan barhkood sameeyeen ayaa waxay ka dhigantay dhammaantood inay wada sameeyeen haddii aanu qof quri la imaninna cid alliyaaliya ciddii awood u leh inay sabayso ee ogee dee la socota waa ku dambaabayaan idan markaa waajiba kifaayiga ah dalabkiisu wuxuu ku shubmaya u ku foornaan waa ficilka iyo waxaa in la helo faacil mucayana kuma shubmayo oo masalan iminka qof baa dhintay dee in lagu tukadaa dadka halkaa jooga ee og ee qaangaad ee caqli leh ayuu saaran yahay inay ku tukadaan marka in lagu tukado unbaa la rabaa ciddii ku tukanaysaa cid ay doontaba ha ahaato qof walba lagama rabo marka cidi hadday ku tukato intii kale waa ka dhacaysaa hadday lagu tukan waayona ciddii ogeyd oo dhammi waa ku dambaabaysaa waajibaga cayniga laakiin waa in ficilkii la helaa laakiin qof walba laga helaa salaada casar oo kale waa inuu salaad casar in la tukado masaajid masaajidda argeysa ka mida ah, un lagu tukado macnaheedu maaha waa in qof waloo qaangaaro caqligaba tukadaa weeye wlwaajibu cala lkifaaya aw ilkifaaya huwa maa alaba shaaricu shaaricu kuu doorabelay xusuulahu helitaankiisa min jamaacati lmukalafiina mukalafiinta jamaacadooda laa min kulli fardin minhum mid kasta oo ka mid ah lagama doonayo lianna maqsuuda shaarici shaarica oo jideeyahoo alla ah iyo rasuulkiisao dee markaa ilaahay markaa isaguna xaggiisa ka jidaynayay waa xusuuluhu in la helo fi filjamaaca jamaacada muslimiinta in laga helo ey iijaadulficli waa ficilkanu in la ahaysiiyo laa ibtilaau lmukalafi laa ibtilaau kulli mukalaf ayaa markaa kitaabku ka soo qaatay ee taysiiru tacriirku odhanaya mukalaf dhammaantii in lagu imtixaano waxan ujeeddadu ma aha fa idaa facalahu lbacdu markay barh sameeyaan saqada alfardu cani lbaaqiina waa ka dhacayaa lianna ficla albacdi bar samayntii ayaa yaquumu wuxuu istaagayaa maqaama ficli bacdi alaakhar yaquumu wuxuu istaagayaa maqaama ficli lbacdi alaakhar barhka kale samayntooda halkeedii buu istaagayaa ciddaa samaysay ficilkeedasa wuxuu dhigmayaa yacnii ficilka inta kale aan samaynin fa kaana taariguka ka tegay wuxuu noqonayaa bihada alictibaari faacilan buu noqonayaa markaa waayo kan ka tegey isagii lafdiisii waxaa loo qaadanaya inuu sameeyey oo masala salaadii janaasada uu ku tukaday waayo kaa ku tukaday ayaa wuxuu ka dhigan yahay ficilkiisaasi dee ficilkii markaa dadkan laga doonayay oo qof qof ka midi hadduu sameeyey inay wada sameeyeen bay ka dhigan tahay faطalabuu haddaba waidaa lam yaqun bi axadun haddaanu la iman oonu ku qubina jamiicu lqaadiriina kuwii awooday o dhami waa ku dambaabayaan faطalabuu fi hada lwaajibi munsabun wuxuu ku shubmayaa calaa iijaadi lficli ficilka in la ahaysiiyo laa calaa faacilin mucayan faacil la cayimay sameeyo la cayimay ku shubmi maayo ku socon maayo ama fi lwaajib alcayni falmaqsuudu bihi maqsuudku waxa weeye taxsiilu lficli ficilka in la xasiliyo walakin min kuli mukalafin qof kasta waa laga rabaa inuu xasiliyo wa min amhilati alwaajib alkifaayi waxaa ka mid a aljihaadu jihaadka walqadaau iyo qadaha waliftaau iyo fatwada diinta in looga jawaabo dadka watafaqahu fi diin iyo diinta marka aqoon dheeraada in loo yeesho wa adaa-u shahaadati iyo shahaadada gudideeda walamru bilmacruufi wanaagga faritaankiisa wanaayu cani lmunkari xumaanta diidideeda wa iijaadu sanaacaati <clears throat> sancooyinkii samayntooda weeye walxirafi iyo farsamooyinka waalculuumi iyo culumta alatii taxtaajuha lumma ay u baahan tahay wacdaad lquwa iyo awooddii oo la diyaariyo bianwaaciha noocyadkeeda wanaxwi daalika iyo kaa wixii la mida oo mimaa kii ahaaday yuxaqiqu mid xaqiijinaya maslaxa caama maslaxa caamo dadka ka wada dhaxaysa lianna furuuda alkifaayati furuuda kifaayadu tahdubu haaliban inta badan waxay markaa iyadu ujeeddaa hadafkeedu yahay ilaa maslaxa caama lilumma maslaxa caamaha ummaddu ay wada leedahay ayay inta badan waajiba kifaayigii ku dhaca ma fardulkifaayuhu waxa uu leeyahay sheekha tusaalayaasha waxaa ka mid a ah, jihaadka ayaa ka mid a ah fardulkifaayaha maranu markaa cayni noqdaana waa jiraa oo haddii masalan dee ay markaa beled bilaadda muslimiinta ka mid ah ay soo galaan gaaladu oo markaa dee dadkiina aanay markaa wada kafaynay halkaa degana dee dadkii markaas u dhowaaya kuwii oo dhan fardulcayn buu ku noqonaya ee waa kaa markaa gaalada halkooda loogu tegayo qadaagii ayaa ka mid oo ah isaguna mar haddaanu qof quro oo ku caynoobay oo u suubabaa jirin isaguna dadka qudaad in laga helaa waa laga maarmaan oo waa faral laakiin qaar ka midi ah haddii ay markaa u istaagaanna intii kale waa ka dhacaya iftaagii baa ka mid iyo ah dadka diinta in looga jawaabo iyadana dee cid ka midi haddii ay ku qumto iyadana waajibka intii kale waa ka dhacaya waxaa ka mid ah markhaatiga gudidiisa dad badan baa markhaati inaanu ku ogeydeen waxan gudidiisuna waa faral laakiin haddii dadka ogaa mid ka midi furo kuwii kale waa ka dhacaysa lakiin haddii cidlo furi weydo waa kuwaa dambaabayaan waxaa ka mid ah wanaagga faritaankiisa iyo xumaanta diiditaankeediiyo waxaa ka mid ah sancada iyo xirfooyinka iyo culumta ummaddu u baahan tahay ayana waa fardalgibaayo dadku waa in cid ka mida ay taqaanaa sancooyinka iyo farsamooyinka iyo culumta ummaddu ay u baahan tahay iyo awoodda diyaarinteedii yacni noocyaalkeedii kala gedisnaayoo dhan iyo waxaa la yaaliya wixii maslaxad caama ah. dadka markaa u xaqiijinaya furuudulkifaayuna inta badan maslaxo caamo ummaddu leedahay ayay ku tacalluqdaa wa min amhilati alwaajib alkifaayi waxaa ka mida aljihaadu jihaadka iyo walqadaau garsoorka iyo waliftaau yacni fatwadii iyo uga jawaabiddii arrimaha diiniga watafaqahu fi diini iyo fahmidii diinta wa adau shahaadati iyo shahaadada gudideedii walamru bimacruufi wanaagga falitaankiisi wanahyu cala lmunkari iyo xumaanta didideedii waiijaadu sanaacaati iyo sancooyinka ahaysiintooda waalxirafi iyo shaqooyinka iyo farsamooyinka waalculuumi iyo culumta allatii taxtaajuha lumma ay u baahan tahay sanco iyo xirfa way isku dhowi waa isku miduun waicdaadu lquwa iyo awoodda diyaarinteeda beenwacay noocyarkeeda wixii markaa awood ummadda u noqonaya in la diyaariyo ee hub iyo nooc kasta markaa leedahay iyo wanaxwi daalika kaa wixii lamid ah, oo mimaa kii ahaaday yuxaqiqu maslaxa caama maslaxa caamaa mid u xaqiijinaya ummadda lianna furuudalkifaayati taaduufu qaaliban sida badan waxay iyadu ujeeddaa hadafkeedu yahay ilaa maslaxa caama lilumma maslaxa caama oo ummaddu ay leedahay wainamaa yaasamu ljamiicu dhammaan waa ku dambaabayaan wainamaa yaasamu ljamiicu dhammaan waa ku dambaabayaan idaa lam yaxsul haddii aanu alwaajibu lkifaaya aanu xasilin maxaa yeele liannahu matluubun min majmuuci lumma ummadda dhammaanteed baa laga rabaa falqaadiru cala alficli ka falqa samayn karaya calayhi waxaa korkiisaada an yafcalahu inuu sameeyo waalcajizu canhu ka aan samayn karayna calayhi waxaa korkiisa an yaxufa inuu ku booriyo alqaadira ka karaya yaxmilahu calaa ficlihi ficilkiisana uu ku xambaaro faidaa lam yaxsul ilwaajibu waajibkii markaanu xasilin kaana dalika taqsiiran min aljamiici dhammaan gabood fal ka yimi bay noqonaysaa min alqaadiri gawadfal ka yimid lannahu lam yafcalhu ma samaynin wa min alcaajizi kii caajiska aan karaynina gawadfal ka yimi liannahu maxaa yeele lam yaxmil alqaadira kii karayey calaa ficlihi samayntiisii kumuu xambaarin wayaxusahu calaykum anuu boorinin qaala alimaamu shaaficiyu fi lfardi alkifaayi wuxuu yidhi walow dayacuuhu macan hadday wadajir u dayacaan khibdu waxaan ka baqanaya an laa yakhruja waaxidun minhum inaanu ka bixin mid ka oo mudiqin fiihi karaya min almaasami dembi inaanu ka bixin ayaan ka cabsanayaa buuli wuxuu sheekhu leeyahay dhammaan waa ku wada dambaabayaan haddii waajibka kifaayiga aanu xasilin oo maxay ku dambaabayaan dee dhammaantood baa laga wada rabay oo ka awooda waxa laga rabaa inuu sameeyo kii aan isagoo awoodaynin waxa laga rabaa inuu kii awoodayo ku booriyo uu ku xambaaro yidhahdo war inaga sameeye war maydkan ha laynaga maydho war ha lagu tukado war ha la aaso inuu ku qayliyo haddaanu isagu samayn karaynin haddii waajibkii markaa aanu xasilin wuxuu noqonayaa taqsiir iyo gaboodfal dhammaantood ka wada ahaaday oo kii awoodaya gaboodfal wuxuu uga yimi muu samaynin kii caajiskaana gaboodfalku wuxuu uga yimi kii karayay baanu ku tirtirsiin oonu ku boorinin imaamu shaaficina wuxu uhi hadday dhammaan wada dayacaan waxaan ka baqanayaa yacnii qof awoodee shaygaa inuu sameeyo dembigaa ka badbaadaya inaanu jirin wainamaa ya'samu aljamiicu waa dembaabayan idaa lam yaxsul haddaanu xasilin alwaajib alkifaa'i waajibka kifaa'igaahi waxay u dembaabayaan liannu madluubun min majmuuc alumma ummadda dhammaanteed baa laga rabaa falqaadiru cala alficli ficilka karaya calayhi waxaa korkiisa an yafcalahu inuu sameeyo walcaajizu canhu ka aan calayhi waxaa korkiisa ada in yaxufa inuu ku booriyo alqaadira ka karayo oo wayaxmilahu inuu ku xambaaro calaa ficli samayntiisa faida lam yaxsul ilwaajibu waajibu markaanu xasilin kaana dalika taksiiran min aljamiici gabadfal dhammaantood ka ahaaday buu ima noqonaya min alqaadiri kii karayay gabadfal ka yimi buu noqonayaayo laannahu lam yafcalhu ma samaynin wa min alcaajizi kii aan karayninna gabadfal buu noqonayaayo liannahu lam yaxmil alqaadira kii karayay kumuu xambaarin calaa ficlihi samayntiisa wayaxusahu calaykumana boorin qaala alimaamu shaaficiyu wuxu uhi fi lfardi alkifaaya walow dayacuuh macan hadday wada jir u dayacaan khifdu waxaan ka baqanaya anlaa yakhruja waaxidu minhum mid ka mid ahi inaanu markaa ka bixin oo mutiiqin fiihi karaya min almaasiri dembi inaanu ka bixin ayaan ka baqanaya wallahu aclam halkaynagu jiro